Thank you. kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalinimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha disembar sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidamada dhulka oo ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ahaa al-shabaab dallada bulshada rayidka puntland iyo mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay maamulka puntland oo taageeray go-aankai ismada qaatumo ay uga baxeen maamulkaasi al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qarax xalay ka dhacay muqdisho qodbada kale aad barnaamijku dhegeysi doontaanna waxaa ka mid noqon doona yukrain oo sheegatay inay burburisay markab dagaal oo ay leedahay dowladda ruushka daadad ku dhuftay koonfurta dalka thailand oo saameyn xoogan ku yeeshay nolosha tobannaan kun oo ruux iyo ilaa iyo konton lamaane oo ku aqalgalay dalka afganistan kadib guurwadareed halkaasi loogu sameeyey qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubnaha joogtadii kalimaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaan cabdulahi maxamed cali ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya markaliya ogaal raasa xasayn kuttasay lax kutaa kakahortanjiisa safaysan burrileeyay islaamko jirin darkasayga xataa intooka heshiisa yabo rabbiyo rabbiyo noogu yabo intaasi ku dhaafnaysta sixid afurta barnaamijka ogaal subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhlig iyo beenta iyo barakaca ah iyo barya aadamiga allah inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allah inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allah inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allah inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allah inaga nabadgesho dowladdu qudhunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladdana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta is waafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg kale kusoo dhawaada barnaamijka hogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa taliyaha ciidamada dhulka ee xooga dalka ayaa waxa uu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhankahaa al-shabaab kuwaas oo ka dhacay qeybo badan oo dalka ka mid ah howlgallada intooda badan ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka mudug iyo shabeelada dhexe oo ka kala tirsan maamulada galmudug iyo hirshabeelle jenaraal dayax cabdi cabdulle oo ah taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka ayaa mar uu la hadleeyay warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey ee al-shabaab kaga dileen kagana dhaawaceen ku dhowaad boqol dagaalame isagoona hadalkiisa intaas sii raaciyay in qorshoodu uu yahay in al-shabaab guud ahaan dalka ay ka ciribtiraan tiraan guud ahaan wadanka waxaa ka socda howlgallo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada horeynta deegaamada oo shacabka ay iska kaashanayaan howlgalladaas inta ugu xooga badan hadda waxay ka socdaan gobolka shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo gobolka mudug iyo gobolka jubbada hoose iyo gobolka bokool meelo ka mid a intaas ayay howlgalladu ka socdaan guud ahaan waddanka howlgalladaasaa ka socda bartamaha iyo koonfurta waddankaba lagula dagaalamayo nimankaas camaasiirta ah oo bulshada soomaaliyeed dhibaatada weyn ku haya oo noloshooda iyo dowladnimadooda ka hortaagan waa mahadsan tahay howlgalladaas meelaha nimankaas lagu naafeeyey waxaa ka mida ah, saad og degmada ceeldheer oo gobolka galguduud ka tirsan gacantooday ka baxday deegaanka masega waa la yihahdo ayaana gacantooday ka baxday iyo runtii dhul ballaaran oo gobolka galguduud ka mid a baa nimankaas laga saaray oo dib looga qabtay sidoo kale gobolka mudug iyadana waxaa jirta dhul ballaaran oo maalmihii ugu dambeeyey dagaalkii ugu cuslaa ku dhacay maleeshiyaad badanna runtii xaaladda uga baxeen oo koonfurta gobolka muduga oo dhulkaas masaafahaana konton kilomitr gaarahaya oo ah dhulka hawdkaa oo muddo dheer ay ku lahaayeen saldhigyo iyo fariisimo ay ku lahaayeen ay ku baatayn jireen ay kana abaabuli jireen qaraxyada iyo dhibaatada gobolka mudug iyo galgaduud eh, dhulkaas runtii nimankii ku jiray eh, toddobadii beri lasoo dhaafay eh, ciidamadu waxay ka wadeen xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku iyo daraawiishta galmudug runtii shaqo fiican baa laga qabtay boqolaal maleeshiyaadkooda ka mida ah ayaa xaaladda uga baxday dhul masaafo ah oo aada u ballaaran oo dhul hawda ah oo waa laga saaray waxaan rajeynaynaa inaan waktiga ku haboonata aan soo bandhigno meelihii laga saaray iyo dhulkii laga qabtay ilahay dagaalkaas wuxuu ahaa laba maalmood wuxuu ahaa maalintii hore baraag ismaaciil meel layaado u dhaxaysa duleedka ah degmada caad oo runtii u jirta toban kilomitr dhinaca dheere meeshaas fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyaadka lagu qaaday ciidamadu weerareen halkaas khasaare xoog leh baa loogu geystay maleeshiyaad badan baa xaaladda uga baxay u badanna ciidamadu way ka heleen dhulkay deganaayeen oo areada ku yaallay waa laga saaray dagaalkii labaad oo ugu dambeeyeyna wuxuu ka dhacay agab meel layihahdo jeexjeexa iyo buurta yacgoos la yidhaahdo oo iyadana duleedka caad ah dagaalkaasoo socday in ku dhow toban saacadood halkaasna maleeshiyaadka waxaa loogu geystay khasaare xoog mile tirada intaan hayno sideetan in ka badan baa xaaladda ka baxdo maleeshiyada dhul ballaaranna waa laga saaray oo ku dhuumaalaysanhayeen meel fiican iyo guul weynna waa laga gaaray taliya hadda deegaanadii dagaalku ka dhacay ee aagga caad ciidanka qaranka iyo cadowgii mis hor fadhiyaan mase ciidamadu waxay la wareegeen deegaanadii dagaalku uu ka dhacay maalmo ka hor waa mahadsantahay tahay walaalo kaahiye ma ma jiro haddeer wax is hor fadhiya ma jiraan dhulkii intii howlgalku sidii qorshihii loogu talagalay ayuu ku socdaa dhul ballaaran oo runtii buraleya oo ay nimankan saldhigya ku lahaayeen oo ciidamada kula dagaalameen iyo kuwa deegaanka oo laga saaray baa waxaa jira sifayntiisii baa socota iyo in la xasiliyo iyo in la xaqiijiyo inaysan meeshaas waxay uga tageen haraadyaga ahaa iyo hadday jiraan maleeshiyaadkoodii wax ku dhuumaalaysanahaya hawshaasaa socoto waxaan rajaynaynaa waqti munaasib ku ah inaanu bulshada iyo dadka usoo bandhigno nimankaas waa lagu tegiyey deegaankaas runtii meelo kaloo ay weli kaga sugan yihiin deegaanka waa jirtaa oo ayagana qorshahooda uu socdo sidii looga saari lahaa haddii ilahay idmo marka deegaankaas xaalkiisu sidaas wey deegaanka e, waqooyiga caad iyo bariga caad intaas deegaankaas waa laga saaray Eh, waxay hadda kaga harsan yihiin oo wax yar kusii eh, dambeeyaan oo aan weli ciidamadu gaarin eh, galbeedka cad miiroon iyo soonaheeda halkaasoo iyadana insha allah aan rajaynayno in ummadda laga dulqaado culayska ay ku hayaan iyo dhibaatada ay gobolkan ka geysteen in ay ka laga fududayn doono si dadkan ay ugu soo noqoto dowladnimadiisii iyo bulshada noloshii ay xaqa ulahaayeen ay ugu soo noqoto ayaan rajaynaynaa mar in gobolka mudug si buuxda ay gacantooda uga bixi doonto oo ay ciidanka qaranka iyo dowladnimada gacanta ay dib ugu soo noqon doonto aad baad u mahadsan tahay walaalow shaqadaas shaqada caadiga ahayd oo dee aan qaranka u hayna ka mid ahayd oo runtii dee deegaamada ay ka howlgalhayaan ciidanka xoogga iyo ciidanka deegaanka iyo kuwa maamulada ayay ahaayeen iyo xaaladahooda iyo sidii loo sii xoojin lahaa dagaalka ka socda meelaha kala duwan oo ka mid a goboladaas hirshabeelle iyo galmudug ujeedkiisu sidaasuu ahaa iyo sidii kor aan ugu qaadan lahayn dagaalka socda qaybna aan uga qaadan lahayn una xoojin lahayn ciidamada deegaamadaas ka howlgala iyo kuwa dadka deegaanka xaqudirarka marka socdaalku sidaasuu ahaa waana waana runtii miro fiicanna waa dhalay oo horey baan insha allah guulo badan baan rajeynayna dagaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhawaaqay oo waddanka ka socday runtii guul weyn baa laga gaaray sidaad og tahayba waana runtii guul fiican baa la gaaray wadan badan baa lagu xoreeyay iyo gobollo dhan haddana waa socdaa oo howlgalku waa socdaa marka time hebel ma oranahayo laakiin waxaan rajaynayaa waqti dhow ummadda soomaaliyeed inay ku bishaaraysan doonaan layrta xorriyadda iyo dowladnimada meelaha ay inka badan tobanka sano nimankaas amaasiirta ah oo ay dadka ku dhibaataynahayeenna ay dadka ka fududaan doonto waxa socdaa iyo waa hawlo farsamo iyo hawlo ciidan weeye ayada ma ma rabno inay miidiyaha aan la wadaagno mm-hmm. laakiin guul weyn baan rajeynaynaa waana la gaaray mm-hmm. guul weynna waa la gaaray oo runtii e, maanta waxaad ogtahay inay e, caasimadda iyo isu furan yihiin gobolada dhexe ilaa iyo gobolada waqooyi iyo bariba inay dadku si nabada ah ay isugu gudbahayaan ganacsigooduna u socdo mm-hmm. runtii taasuna guul weyn oo la gaaray bay bay muujinaysaa meelaha kooban oo ay ku harsan yihiin iyadana qorshaheeda iyo howlgalku intaba waa socda kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka soomaaliyeed dayax cabdi cabdulle oo ka warbixinayay howlgalladii ugu dambeeyey ka dhanka ahaa al-shabaab ee ka dhacay qeybo badan oo dalka ka mid ah iyo khasaaraha ka dhashay ama lagu gaarsiiyey dagaalamayaashaasi xaalka magaalada khaza haddii aan eegnana mas-uuliyiinta qaramada midoobe waxaay sheegayaan inay tahay in israa-il laga hor istaago duqeymaha lixaada leh ee ka wado magaalada khaza halkaasi oo maalinba maalinta ka dambeysa dadka shacabka ah ee ku dhimanaya ay sii kordhayaan sidoo kale cisbitaalada ku yaala magaalada khaza ayay israel si gaara ah u beegsanaysaa taas oo qaramada midoobe walaac ay ka muujinayso keyma gonal oo ah madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan laanteeda u qaabilsan arrimaha bini-aadinimada ayaa waraysi uu siiyey b b c da waxa uu ku sheegay inuu booqday cisbitaallo ku yaala bartamaha magaalada khaza sidoo kalena halkaasi uu kusoo arkay waxyaaba laga argagaxo waxa uu sheegay in dad badan ay dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badanna sidoo kale lagu dilay dagaalka ka soconaya magaalada khaza sidoo kale waxa uu sheegay in dadka eh, kusoo dhaawacmaya dagaalada ka soconaya magaalada khaza ay yihiin kuwa aada u badan isbitaaladana ay buux dhaafiyeen ra-isul wasaaraha israa-el benyamin netanyahu waxa uu ballan qaaday in ay dagaalka ay sii wadi doonaan oo ay kooxda xamaas ay ka hortegi doonaan netanyahu waxa uu sidoo kale uu sheegay in uu maanta oo isniina oo aan iraadee waxa uu ballan qaaday in uu booqan doono eh, magaalada khaza sidoo kalena halkaasi uu ka sameyn doono olole looga hortegayo kooxda xamaas sida uu hadalka u dhigay dagaalka ayuu sheegay inuu noqon doono mid daba dheeraado oo aan si sahla ku joogsanin hadalkiisaas wuxuu imaanayaa iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blinken uu sheegay in eh, israel ay tahay inay hoos u dhigto duqeymaha ay ka wado magaalada khaza maadaama duqeymahaasi ay yihiin kuwa ay si gaara ah ugu beegsanayso iyo goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin hadalkaasi mareykan kasoo baxayna waxaa loo arkaa in uu yahay mid uu iskaga yareynayo cadaadis iskaga imaanayo dhanka kale ee caalamka oo sheegaya in mareykanku uu yahay midka ka taageeraya israel inay gumaado dadka shacabka ah sidoo kale benticonka mareykanku war kasoo baxay waxaa lagu sheegay in la duqeeyey xarumo ku yaala gudaha wadanka ciraaq halkaasi oo ay fariismo ay ku lahaayeen kooxaha ay taageerto dowladda iiraan gaar ahaana kooxda xisbullah waxaana sidoo kale mareykanku uu sheegay in weeraradaasi ugu hortagayo kuwo lagu qaaday xarumihiisa uu ku leeyahay qeybo badan oo kamid ah gobolka bariga dhexe xogyaha difaaca ee mareykanka lewid aston oo sidoo kale ka hadlay weerarkaasi waxa uu sheegay inay si gaara ah u beegsadeen dhaqdhaqaaqa kooxda xamaas fariisimo ay ku lahaayeen gudaha wadanka ciraaq waxaa sidoo kale uu yiri waxaa jiro weeraro dhowr ah oo ay kusoo qaadeen xarumaheena aan ku leenahay ciraaq iyo syriya waxaana weerarkani uu yahay mid aan uga hortegayno dhammaanba weeraradaasi mareykanka waxa uu sidoo kale uu wadaa ololo ka dhan ah kooxda xootiyiinta yemen ee la sheego inay taageerto dowladda iiraan taas oo xiratay biyaha badda cas kadib markii ay ka mamnuucday dhammaanba maraakiibta u socda dhanka israa'iil inay halkaasi maraan waxaana mareykanka dhawaantan uu ku baaqay ama uu ku dhawaaqay isbahaysi ka dhan ah kooxdaasi xootiyiinta oo biyaha badda cas ka howlgalaya si ay uga hortagaan weerarada kooxda xootiyiinta ee halkaasi ay ka geystaan wali barnaamijka ogaal aad dhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijkana waan ku guda jirnaa markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii gaarka ahaa oo aan maalmahanba ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun labaatan iyo saddex qeybtii toddobaad ee barnaamijkaas kusoo dhawaada kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii toddobaad barnaamij gaar oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee sii wadajiraha barnaamijkan waxaa idiinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed diriir nuur labaatankii setembar magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay bar koontarool ku taala gudaha xaafadda nurxawaad ee magaaladaasi beledweyne goobjoogayaasha ayaa xilligaasi sheegay in qaraxaas uu geystay khasaaro iskugu jira dhimashii dhaawac soo kale qaraxa ismidaaminta ah ayaa maalinkaasi burbur xoogan u geystay guryo iyo degihiin dad shacab ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugnaa magaaladaasi baradweyne ayaa sheegay in qaraxaas dad ay ku dhinteen isla markaana kuwa kalena dhaawacyay kasoo gaareen afar iyo labaatankii sebtembar maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan waxay ku riday saddex xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab xubnaha ka tirsanaa al-shabaab ayaa xeeraalinta maxkamaddu waxay ku soo eedaysay inay la shaqaynayeen kooxda al-shabaab waxaana lagu kala xukumay sida tan cawil aadan jaamac waxay maxkamaddu ay ku xukuntay toban sano oo xabsi ah kadib markii dembi ah inuu al-shabaab la shaqaynaya lagu helay qofka labaad ayaa ahaa xaawo cismaan cabdi waxaana lagu xukumay iyadana sideed sano oo xabsi ciidan ah xaawo cismaan cabdi baraha bulshada ayaa sawiradeedu ku baaheen maalmahaas iyadoo aad ay u falanqaynayeen dadka baraha bulshada wax ku qora fikrado kala duwanna ay gabadhaasi ka dhibteen qofka saddexaad ayaa ahaa xasan cali xasan waxayna maxkamaddu ay ku xukuntay hal sano oo xabsi ah shan iyo labaatankii setembar diyaarada dagaal ayaa duqeymo culus waxay ka fuliyeen deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab saaxiibada caalamka oo kaashanaya ciidamada xooga dalka ayaa duqeymo ka fuliyey duuleedka deegaanka dhagaxdheer ee koonfurta gobolka mudug waxaana la sheegay in duqeynta ay kalatay khasaarooyin kala duwan oo xubnihii maleeshiyada al-shabaab halkaas lagu gaarsiiyey sida saraakiisha ciidanka dowladda ee xilligaas ay sheegeen saraakiisha ahaa laamaha maanka ayaa xilligaas sidoo kale waxay sheegeen in duqeynta ka dhacday deegaanka dhagax dheer ee koonfurta gobolka mudug lagu dilay xubno sarsare oo al-shabaab ka tirsan sidoo kale lagu burburiyey xarumo ay kooxda halkaas ay ku lahaayeen isla shan iyo labaatankii sebtembar somalilan ayaa mar kale waxay ku gacan saertay in dowladda federaalk soomaaliya ay la gasho wadahadal ku saabsan in labada dhinac dib mar kale ay u midoobaan arrintan waxay timid kadib markii madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la dhexaadiyo labada dhinac museveni Museveni ayaa xilligaas qoraal uu kusoo qoray bartiisa ext weerar waxauu ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabada isku mid a ah ayna u baahan yihiin inay midoobaan hase yeeshee bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay inaysan wax qorsho ah ka lahayn wadahadal ku saabsan dib u midoobidda soomaaliya sida hadalka xilligaasi lagu sheegay waxayna somalilan si cad ay uga biyadiiday gebi ahaanba wadahadal rasmi ah oo ay la gasho soomaaliya siddeediyolabaatanki setembar ciidamada ammaanka ayaa fashiliyey qaraxyo al-shabaab ay doonayeen in ay ku beegsadaan magaalada dhuusamareeb xil halkaas ay ku sugnaayeen madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamada ammaanka ayaana bar kontarool oo banaanka magaalada dhuusamareeb ah ku fashiliyey laba gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada dhuusamareeb baabuurta qaraxyada sida ayaana ciidamada amniga ah galmudug ay ugu hortageen baraha kontarool ee ku yaala banaanka magaaladaas soo kale laamaha amaanka ayaa waxa ay xilligaas sheegeen in qarxyada ay dhaceen iyadoona ciidamada amniga galmudug ay rasaasi ku rideen gaadiidka qarxyada oo markaas eh, lagu guuleystay in lagu hakiyo banaanka islamarkaana ciidamada ee xogta gaadiidkaas qarxyada wada ay ka war heleen sidaasna ay ku fashiliyeen saddexdii oktoobar diyaaradaha dagaalka ee taageera dowladda soomaaliya ayaa weerar duqeyn cirka waxay la bartilmaameysadeen degmada buaale ee gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab saldhigii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab ayaa lala beegsaday dhowr gantaal sheegay xubnaha ka tirsan al-shabaab in xilligaas ay shirayeen xubno badan oo ka tirsaneed kooxdii al-shabaab ee halkaasi ku sugneed ayaa dowladdu xilligaasi sheegtay inay ku dishay bu'aale kadib duqayn xoogan oo halkaasi lala beegsaday gobolka jubbada hoose sanadkan sii dhammaanaya tiro dhowr jeer ah ayaa weeraro gantaale cirkaa lala beegsaday kooxda al-shabaab deegaano badan iyo degmooyin ay kaga sugan yihiin gobolkaas afartii oktoobar dowladda kenya ayaa shaacisay xilligii ciidamadeeda ee kala baxayso soomaaliya wasiirka difaaca ee dalkaasi kenya aadan bare ducaali ayaa waxa uu sheegay in ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee admis ee dalka ugu bixi doonaan afruuji isagoo aqalka senatarada la hadlayay xilligaas masar ducaali ayaa sheegay in bixitaanka ciidamada ay inta badan ay ku xirnaa doonto heerka guusha laga gaaro howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab wuxuu xilligaasi sheegay in soomaaliya aysan joogin ciidamo ka tirsan kuwa kenya balse ay jiraan saraakiil ka tirsan ah, dowladda kenya oo ka hoos shaqeeya ciidamada admis oo usii mara golaha maanka iyo nabadda ee midooda afrika oo ogolaasho ka haysta golaha maanka ee qaramada midoobey sida ah, uu sheegay aadan bare ducaale oo xilligaas la hadlayay aqalka sanatarada dalkaas ee kenya afartii oktoobar ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa dagaal xoogan waxay ku qaadeen kooxda al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka shabeelow oo dhaca koonfurta gobolka mudug dagaal xoogan ayaa maalinkaas ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka garabsanaya iyo sidoo kale al-shabaab ku dhex maray shabeelow dagaalka sidoo kale waxaa barbar socday duqayn dhanka diyaaradaha xirka ah oo saaxiibada taageera dowladda soomaaliya ay geysanayeen xubno badan oo ka tirsan al-shabaab ayaana maalinimada iyo habeenkii ku xigaba halkaasi lagu dilay iyo laba kun saddex iyo labaatan deegaanka buuraneh oo u dhow degmada mahadaa ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacay qarax miino oo dhaliyey khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac inta la xaqiijiyay saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka hirshabelle xilligaasi sheegeen hal ruux ayaa ku geeriyooday laba kanlah way ku dhaawacmeen oo shacab aha kuwaas uu ka agdhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay qaraxaas oo ahaa mid miina dhulka lagu aasa ayaa waxaa la sheegay in lagula eegtay ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle uu kusii jiday deegaanka qurac madow ee gobolka shabeellada dhexe toddobadii oktoobar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bil ah kadib oo uu dhuusamareeb ku sugnaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bilood ah uu joogay deegaanada galmudug waxa waday abaabulka howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweyne xasan intii uu joogay deegaanadaas sidoo kale waxa uu gaaray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeelaha dhexe isagoo maxaas iyo sidoo kale aadan yabaalba safar ku maray madaxweyne xasan intuu ku sugnaa galmudug waxaa waday abaabul xooggan iyo sidii mar kale loo ambaqaadi lahaa howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab balse weli ilaa iyo imika laguma guuleysan in howlgalkaas laga dhabeeyo uu dib loo bilaabo toddobadii oktoobar midooda yurub ayaa taageeray codsigii dowladda soomaaliya u gudbisay golaha mahanka ee qaramada midoobay kaas oo ahaa in muddo saddex bilood ah la hakiyo bixitaanka ciidamada admis war-saxaafadeed xilligaas ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika ayaa waxaa lagu sheegay inay taageersayiin codsiga ku aadan in la hagiyo dhimista saddex kun oo askari oo ka mid ah ciidamada admis ee ku sugan soomaaliya golaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyey maalinkaas ballanqaadka dalalka ay ciidamada ay ka joogaan kenya etoobiya burundi jabuuti iyo uganda ee ah inay la shaqeeyaan soomaaliya iyo saaxiibada kale si loo helo taageero maaliyadeed oo loogu baahan yahay xilliga kala guurka si kooxda al-shabaab looga adkaado sagaalkii sebtembar khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii hoobiyaal xilli waabari ah ay ku hoobteen xaafad ka tirsan degmada dharkeynley ee gobolka banaadir oobiyaasha ayaa xilligaasi waxa ay ku dhaceen guri uu deganaa xildhibaan maxamed kerow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka lagana soo doorto koonfur galbeed waxaa oobiyaashaasi ku dhintay wiil uu dhalay xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray maxamuud maxamed kerow iyo wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabi jiray maxamed warsame al-shabaab ayaa tiro hoobiyaal ah oo isxigxigay degmooyin badan ku tuuray sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun oo shacabka muqdisho khasaare kala duwan gaarsiiyey shacaba waxay ku direen deegaano hoostaga degmada cadal ee gobolka shabeellada dhexe diilka ayaana si gaar ah wuxuu uga dhacay inta u dhexaysa deegaanada labagaras iyo ceel muluq oo u dhow deegaanka xaaji cali ee gobolkaasi shabeellada dhexe dadka la dilay ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen ganacsato islamarkaana dilkooda waxa uu salka ku hayaa arrimo la xiriira anooyin qabiil oo halkaas ka tagnaa markaana maamulka ayaa sheegay in ay baadigoob ugu jiraan sidii dadkaas dhibaatada u geystay shacabka ah ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen oktoobar ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan gacan ku-haynta deegaanka ciidciidka jimbilow oo dhaca gobolka shabeelaha dhexe isla markaana hoos yimaada degmada mahada ee gobolkaas hawdka deegaanka ciidciidka jimbilow waxaa ku dhuumaalaystay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo muddo bil ku dhow ku sugnaa dagaal lala galay oo xagga cirka iyo dhulka ah oo saaxiibada beesha caalamka dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ah ayaa lagu guulaystay in gebi ahaanba halkaasi laga saaro kooxda al-shabaab ee halkaasi ku dhuumaalaysatay taliyaha ururka labatobnaad guutada afaraad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka korneyl cali xuubi ayaa xilligaasi warbaahinta si buuxda ula wadaagay in gacanku-haynta ciidciidka si buuxda ay ula wareegeen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka shan iyo tobankii oktoobar ciidanka b s f ee puntland ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab uu ku jiro madaxii sahanka iyo sirdoonka u qaabilsanaa ee al-shabaab kuna sugnaa buuriyada gobolka bari kadib howlgal ay ka fuliyeen halkaas ciidamada ayaa xilligaasi sheegay in howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan oo gobolka bari ay kusoo qabtay xuseen madaxiisaanka iyo sirdoonka u qaabilsanaa kooxda al-shabaab iyo saddex xubnood oo la socday isla markaana ay gacanta kusoo dhigeen lix iyo tobankii oktoobar maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa waxay soo gabagabaysay kiis la xiriiray nin hooyadii dil ugu geystay magaalada kismaayo xasan cabdulaahi cabdi ayaa hooyadii ku dilay magaalada kismaayo falka dilka ah waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo taariikhdu markii ahayd koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatan xasan cabdulaahi maxkamadda uu ka horqartay dilka hooyadiis oo lagu magacaabi jiray xaliimo maxamed cumar maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo oo fadhiyo kala duwan marsiisay kiiskan ayaa ugu dambeyn xasan cabdulaahi cabdi oo soddon iyo sano jir ah waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta hooyadiis sida xiligaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda lixii tobankii oktoobar qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay bar koontarool oo laga ilaaliyay madaxtooyada filla soomaaliya qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa isku dhex qarxiyey maqaayad lagu magacaabo blue sky taalada xaabataaka ee degmada boondheer ee magaalada muqdisho qarxaas waxa uu soobay dhimashii dhaawac waxaana dadka qarxaas ku dhintay ka mid ah allah u naxariiste agaasimihii telefishinka soomaali kabel cabdifataax macalin nuur qays sidoo kalena dad kale oo shacab ahaa ayaana ku geeriyooday qarxaasi hogaaminta ahaa wariiska soomaaliya ayaa xilligaas war ay soo saareen ku sheegay in qarxaas uu cabdifataax macalin nuur oo ahaa agaasimihii soomaali kabel uu ku geeriyooday isla markaana dad kaleoo shacab ah dhaawacay ay soo gaareen kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas tobaniyo toddobadii oktoobar koox hubaysan ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen guddoomiyihii hore ee degmada aadan yabaal allah u maxamuud sheekh xasan caananuug kooxda hubaysan ayaa weerar ku qaaday gudoomiyaha oo xilligaasi ku sugnaa deegaanka daarusalaam al-shabaab ayaa xilligaasi sheegatay inay ka dambeysay weerarka lagu dilay guddoomiyihii hore ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe siddeed iyo tobankii oktoobar siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed ayaa madaxweyne xasan maxamuud u jeediyey eedeemo culus musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed ay hogaaminayaan gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin xilal sare kasoo qabtay dalka ayaa madaxweynaha ku eedeeyey inuu laba jeer ka hor istaagay safar ay ku tegi lahayn magaalada baydhabo war-saxaafadeed ee xilligaasi soo saareen ayay ku caddeeyeen inaysan waxba iska bedelin mowqifkooda siyaasadeed ayna doonayaan in doorashada waqtigeeda lagu qabto islamarkaana aan dib dibudhac iyo muddo kororsi aysan ka aqbalin maamulka koonfur galbeed rasmi ah oo ku wajahan aqoonsiga maamulka deegaanada a c c khaatum soomaaliya xilliga waxay sheegtay inay aqoonsan tahay bayaankii isimada a c c oo ay soo saareen lixdii febraayo kacaas oo sheegaya inaysan ka tirsanayn maamulada puntland iyo somalilan balse ay hoos tagaan dowladda federaalk soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalk soomaaliya waxay si kumeel gaara ah u aqoonsatay maamulka a c c khaatuma labaatankii oktoobar somalilan ayaa dhankeeda si adag ugu soo horjeestay aqoonsiga kumeelgaarka ah ee dowladda soomaaliya ay siisay maamulka e c war-saxaafadeeda soo baxay xilligaas wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa lagu cambaariyey iyada oo lagu sheegay in soomaaliya aanay ka telin magaalada laascanood xukuumadda somalilan waxa ay si adag u in aanay soomaaliya iyo maleeshiya beeleed midna ka telin ama sheegan laascanood ayaa lagu yidhi qoraalka xilligaas wasaaradda arrimaha dibadda somalilan kasoo baxay loogana soo horjeystay aqoonsiga dowladda soomaaliya ee siisay maamulka s c khaatumo oo hadda dowladda federaalk soomaaliya sheegta in ay hoostagaan xilli subaxnimaha ah waxa uu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee deegaanka eelasha biyaha qaraxan ayaa ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana uu ku qarxay meel u dhow bar kontarool oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaankaas inta la xaqiijiyay xilligaasi qaraxaasi waxaa ku geeriyooday toban qof oo dad shacab ah iyo sidoo kale askartii ku sugnaa halkaasi isugu jiray inka badan toban kale ayaana ku dhaawacmay qaraxaas al-shabaab ayaa maalinkaasi sheegtay in qaraxaasi ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugnaa barta kontarool ee eelasha biyaha labayo labaatankii oktoobar deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxa aana qabin loogu dilay macallin dugsi qur-aan iyo ardadiisa deegaana hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay macalin dugsi qur-aan iyo afar ka mid a ah ardadiisa maleeshiyaad hubeysan ayaa xilligaas shan ruux uu ka mid yahay macalin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray allahu naxariistee macalin mukhtaar macalin maxamuud yuusuf nin ay diris ahaayeen iyo saddex ka mid a ah ardadiisa xilli ay marayeen agaarka deegaanka xaaji cali maleeshiyaadka hubeysan ayaana halkaas ku dilay macalinkii ardadiisa dilkaas ayaa waxa uu ku salaysnaa aanooyin qabiil waxaana ka dhashay calo xoogan madax kala duwan ayaana si kulul uga hadashay oo maamulka hirshabelle ka tirsan iyo madaxdii hore ee dowladda soomaaliya sida madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed lixiyo labaatankii oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoo hormuuqday jenaraal sheegow axmed cali iyo sidoo kale labaiyo labaatan ka tirsan askartiisa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay kiiska saddexiyo labaataneed ee sane uu ku jiro jenaraal sheegow dhegeysiga dacwadda oo socotay in ka badan toban saacadood ayaa la soo gebagabeeyey waxaana xilligaasi gudoomiyaha maxkamadda la sare xasan cali nuur shoote uu sheegay in natiijada in si deg deg ah loogu dhawaaqi doono sagaallabaatankii oktoobar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan u magacaabay u qaybsamaha ciidamada deegaanka ee macuusyada loo yaqaano cali jeeti cusmaan ayaa lagu xasuustay kabidiyey saxilka qaadistii uu ku sameeyey xubinaha maamulka hirshabelle cali guudlaabeed waxaana markaas wixii ka dambeeyay cali jeeti uu ku dhawaaqay hiiraan state oo ka madax banaan maamulka hirshabelle isaga uu madaxweyne ka yahay taas oo ugu dambeyntii qasabtay in uu isaago howlgalladii iyo dagaaladii ka socday gobolka hiiraan ee kooxda al-shabaab looga saarayay qaybtii toddobaad barnaamij gaar ah, oo aan ku egeynay dhacdooyinkii ugu waaweyn ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya saaxiib yeelo aan ageynta mar kale qaybtan qaybteeda xigta intaan ku kulmayno haddii la yidhaahdo nabadgelyo waxaad dhegeysteen qeybta toddobaad ee barnaamij gaar ah oo aan maalmahanba ku eegeynay dhacdooyinka ugu howeynaa ee dhacay sanadkan sii dhamaanaya ee laba kun labaatan iyo saddex qeybta sideedaad ee barnaamijkaasi maalinta beri ayaa dhegeysan doontaan haddii uu alla raali ka noqdo markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wadajir xubinta waxda la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waayahay salmaay waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay waxaa kamid ah ee eh, kulamada boxing dayga loo yaqaano ayaa la ciyaari doona maadaama gunaanadka sanadka la marayo haddaba markaynu eegno waxaa jira kulamo xiiso badan kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonaysaa hadii ay caawa ka badiyaan kooxda kubadda cagta barley si kumeel gaar ah inay gacanta ku dhigi doonaan horyaalka premier leaga oo gacan kuweyntiisa hadda ay hayso kooxda kubadda cagta galaris sidoo kale kaleetana kooxda kubadda cagta manchester united iyaguna waxay doonayaan in wadada guulaha ay ku soo laabtaan maalintan haag waxaa leeyahay shaqadiisa shaki ee ku jira oo gebi ahaanba waxaa macquula in la ceeriyo haddii kooxda kubadda cagta astafilla caawa ee gurigiisa ama homkiisa old traford ee ku garacdo unai imri weliba erig tanhaag ayaa iswajihi doonaa caawa kow iyo tobanka xabeennimo kooxda astonvilla xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanaysaa haddii kooxda kubadda cagta astonvillana ay badiso afartan dhibcood ay tegi doon taas oo ka dhigan in liverpool iyo astonvilla markaa isku dhibco noqon karayaan haddii wada badiyaan Eh, hadda soddon sagaal ayay wada leeyihiin marka horyaalka bermeliga aad iyo aad u xiiso badan yahay arsenal afartan dhibcood ay leedahay halka liverpoolna soddon sagaal dhibcood ay leedahay astofilana soddon sagaal dhibcood ay leedahay marka kulmada ugu xiisaha badan ee boxing dayga loo yaqaan ayaa hawal ciyaari doona hadaleenta ayaan intaan kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal markaan dhankay qormooyinka waa tahay cabdirashiidoy ee qormada ugu horeysay dhankaygana waxay ku bilaabanaysaa sida tan shaqada aad ka qaadato mushaarkaaga ee subaxii aad aado adigaoo dhibsanaya oo ka jiidaya waxay shaqo fiican la tahay kumanaan qof oo shaqo la-aan ah oo subax kasta raadiya meel ay ka shaqaystaan guriga aadan muuqaalkiisa ku qanacsanayn ee aad degan tahay wuxuu riye u yahay dad badan oo ku nool kaamamka iyo ku aan haysan meel ay u hoydaan biilka kula yar ee ninkaagu bixiyo wuxuu miisaaniyad fiican la yahay kumanaan qoys oo habeenkii seexda iyagoo aan meelna ku ogeyn quraacdooda berito iyo masaakiinta ay gaajadu ku qasabtay in ay tuugsadaan haweeneeda aad nolosha wadaagtaan adigoo aan ku qanacsanayn waxay raaliyo la tahay boqolaal nin uu mid kastaba uu la nool yahay haweeney mixnada ah oo dhib badan ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan waayaa dhegeystayaal qormada ugu dambeysa dhankaygana waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay aamusnaanta lafteeda waxay leedahay cod u baahan qof fahma sidoo kaleta kalinimada iyo weliba dhaawacu waxyaabaha ay ku barayaan ayaa kun jeer ka wanaagsan waxyaabaha ay ku badayaan sidoo kaleeta waxaa laleeyahay sharaftaada ilaali oo qofna noloshiisa culaysha ku noqon walwalka waxba ma bedelo laakiin inaa ilaahay ku kalsoonaata wax walba badasha sidoo kaleet waxaa laleeyahay ma noqon kartid mid xoog badan markasta mararka qaarkood waxaad u baahan tahay oo keliya inaad keliya ahaato oo aad ilmada ka baxdo sidoo kaleetan waxaa leeyahay ma bilaabi kartid cutubyo cusub ee nolosha haddii aad dib u aqrido kan ugu dambeeya ee noloshaada ama waxyaabaha noloshaada ku jira ayuu qoraawi qormadan kusoo gabagabiyay waxaynu kasoo xiganay qobaraha bulshada ku soo gala ismaaciil bulle dhegeystayaal xubintii waan igintaa waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka aha barnaamijka ogaal hadalada ururka bulshada rayidka ee puntland iyo sidoo kale siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay taageereen go-aankii isimada khaatumo kasoo baxay kaas oo ay ku sheegayeen in maamulka puntland aysan ka mid ahayn oo ay dhisanayaan maamul gooni u taagan waxaana sidoo kale isimada war-saxaafadeed kale oo ay soo saartay ay ku sheegtay inaysan jirin cid matasha isis khaatumo oo puntland ka tirsan iyagoona ugu baaqay inay iscasilaan laba xubin oo maamulkaasi ka socoto oo lagu daray guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada puntland ururka bulshada rayidka puntland war-saxaafadeed uu qabtay kadib kulankaasi ay yeesheen mas-uuliyiinta xilal kala duwan kasoo qabtay puntland ee taageeray go-aanka ismada khaatumo ayay waxay ku sheegeen inay tahay in la ixtiraamo go-aanka ay ismadu ay gaareen sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in doorashada puntland lagu galo afartan iyo sagaalka xubnood ee soo hartay marka laga reebo toddobiiyo tobanka xildhibaan ee dhanka s c khaatumo ka socday waxaana maray arrimahaasi ay ka hadlayeen hadaladooda ka mid ahaa bismillahi raxmaan iraxiim eh, annagoo ah eh, guddi eh, toban qof ahaa oo xalay madal iyo kulan wada tashi ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmibaarista iyo horumarinta ee b d r c guddigaas oo loo xilsaaray inay soo aruuriyaan soona habeeyaan madashaas xalay lagu falanqeeyey ee saamaynta go-aanka isimada iyo maamulka s c khaatuma ay soo saartay ayaan waxaan soo jeedin doonaa warmurtiyeedkii ka soo baxay ee guddiga ku madaxweynaha dowladda puntland ku maxkamadda dastuuriga ee dowladda puntland ku guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada dowladda puntland ku madasha musharixiinta xilka madaxweynaha ee dowladda puntland ku golaha isimada dhaqanka ee puntland hordhac dowladda puntland ee soomaaliyeed waxaa la aasaasay ii waxaana lagu aasaasay hanaanka awood qaybsiga beelaha iyada oo ay wada dhisteen beelaha dega gobolada mudug nugaal bari sanaag sool iyo degmada buuhoodle ee gobolka togdheer inkasta oo dib laga kordhiyey gobollada qodobka sagaalaad faqradiisa koowaad ee dastuurka ay dhigayso dhulka puntland wuxuu ka kooban yahay gobollada nugaal sool cayn karkaar mudug haylaan iyo sanaag balse axdi qarameedkii koowaad ee puntland lagu aasaasay wuxuu dhigayey in muddo saddex sano ah doorasho dadweyne lagu qabto sidoo kale dastuurka puntland ee maanta jira qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad ayaa dhigaya hannaanka siyaasadeed ee dowladda puntland waxa uu ku salaysan yahay mabaadiida hogaamineed ee halka xaraf ra ee isla qodobkan faqradiisa saddexaad oo dhigaya tartanka xisbiyada badan iyo xukunka oo lagu baahiyo dhulka oo dhan lixdii febraayo kii istimada sc khaatumo waxay soo saareen go'aamo ay ku caddeeyeen inaysan ka mid ahayn maamulada puntland iyo somalilan ayna dhisan doonaan maamul dowladda federaalka ah hoostaga sidoo kale kii bishan disembar ka isimada sc khaatumo iyo hogaanka maamulka kumeel gaarka ah waxay ku dhawaaqeen inaysan s c khaatumo matalaad siyaasadeed ku yeelan doonin doorashada soo socota ee puntland aysanna soo xili doonin toddobayo toban xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada sool sanaag qayb ahaan iyo cayn oo cusub halka kuwii hore horay u fadhiyeyna aan loo kordhin karin sidoo kalena uusan siyaasi ka soo jeeda gobolladaas isu sharaxi karin xilka madaxweyne ku-xigeenka ayna iscasilaan labada xubnood ee goboladaas uga jira guddiga xalinta khilaafaadka eh, iyo xulista golaha shacabka lixaad ee puntland haddaba xarunta eh, horumarinta cilmibaarista puntland b d r c oo muddo ka howlanayd arrimaha nabadaynta iyo dowlad dhiska puntland oo fahansan qodobka toddobaad faqradiisa labaad ee dastuurka puntland iyadoo horay u ogeyd in dowladda puntland soo dhoweysay go'aamadii isimada sc khaatumo ee lixdii febraayo da sidoo kalena maanka ku haysa saamaynta sharci siyaasadeed dhuleed wakhti iyo bulsho ee ay puntland u keeni karto iyadoo lagu jiro marxalad kala guur ah transition period qaraarkii ay mar kale ismada s c khaatumo iyo maamulka kumeelgaarka ahay ee gaareen saddex labaatankii bishan waxay qabatay dood cilmiyeed ay ka soo qayb galeen dadka ehelka u ah mawduucaas oo isugu jira waxgarad sharciyaqaano siyaasiyiin aqoon-yahano haween qanacsato culimo iyo dalladda bunsa ujeedka laga leeyahayna ahaa in lagu lafa guro sidoo kale lagu falanqeeyo saamaynta go'aamadii isimada ssc khaatumo iyadoo laga eegayo saamaynta sharci siyaasadeed dhuleed iyo bulsho si ay uga soo baxaan talooyin waxtar u yeelan kara dhinacyada siyaasadda ee doorashada kulugta leh iyo isimada dhaqanka intii ay socotay doodda waxay aqoon-yahankii iyo waayo araggii ka soo qayb galay soo jeediyeen talooyin iyo tusaalayn waxtar u yeelan kara dhinacyada siyaasadda iyo isimada dhaqanka b d r c oo si taxadar leh u ururinaysay aragtiyada kala duwan ee ay dooda ku qotantay oo ahayd saddex fikradood fikradda koowaad aragtida koowaad in doorashada wakhtigeeda sideedda janaayo labada kun labaatan iyo afarta ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan afartan iyo sagaal xubnood oo ay ka maqan yihiin toddobai tobanka sc khaatumo aragtida labaad in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo toddobai tobanka xildhibaan ee sc khaatumo aragtida saddexaad in lixdan iyo lixdii lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulaayo haddaba madashu waxay iska soo dooratay guddi ka kooban toban xubnood oo iska soo aruuriya isku soo aruuriya iskuna dabarida go'aanadii madasha ka soo baxay haddaba go'aanada kow madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaagga sc khaatumo labo madashu waxay isla garatay in arintan arrintan oo soo baxday lixdii febraayo ay ahayd mid aan in horay wax isaga weydiin aysan isaga weydiin madaxda dowladda musharaxiinta madaxweynaha isimada bulshada isimada bulshada rayidka iyo daneeyayaasha arrimaha siyaasadda puntland lagana gaabiyey saddex dadkii kulanka ka soo galay boqolkiiba toddobaatan iyo kow markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah waxay ku taliyeen in isimada iyo maamulka s c khaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen doorashaduna wakhtigeeda sideedda janaayo eeaaakunaaaayoafarta ku dhacdo si nabad ah iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan afartan iyo sagaal mudane iyada oo ay ka maqan yihiin toddobiiy tobankii xildhibaan kaasi wuxuu ahaa afhayeen u hadlay ururka bulshada rayidka oo kulan ay la qaateen mas-uuliyiin xilal kala duwan kasoo qabtay puntland ay go-aan ku gaareen ama ay soo saareen go-aan ay ku taageerayaan kii ismada khaatumo ay sheegeen inay uga baxeen guud ahaanba maamulka puntland waddanka afghanistan waxaa si weyn looga hadalhayaa guud wadareed halkaasi ka dhacay kaas oo ay ku aqalgaleen ilaa iyo konton lamaane guurwadareedkan oo ka dhacay gudaha wadankaasi afghanistan ayaa waxa uu ka yahay mid eh, sanad walba ka dhaca waddankaasi oo caada dhaqameed u ah waxaana jira in dhalinyaro badan oo iskugu jira gabdho iyo wiilalba waqti qura loo qabto guur ay ku aqalgelayaan waxaana jirta in sidoo kale sanadkan uu kusoo aadayo ama eh, waqhtigan eh, aan joogno uu kusoo beegmayo guur wadareedkan xilli ay afghanistan guud ahaantiisaba ay ka talinayaan kooxda daalibaan oo xukunka waddankaasi la wareegtay dhowr sano ka hor waxaa jira in magaalada caasimadda ee kaabuul uu gurkani eh, ama guurwadareedkani si gaara uu uga dhacay iyadoona sidoo kale dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan waddankaasi oo ka aragti dhiibtay ay sheegeen in ay tahay wax aad u wanaagsan wasaaradda warfaafinta ee dowladda afghanistan ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in ay ka taageertay dhinacyadii soo qabanqaabiyey ee gurwadareedkaasi waxaana kooxda daalibaan oo xukunka wadankani la wareegtay bishii agoosto laba kun iyo kow iyo labaatankii ay dhiirigelinaysaa in ay guurwadareedka noocan oo kale ah wadankaas afghanistan uu ka dhaco waxyaabaha laga soo calaameeyey xafladda ee loo qabtay dhallinyaradan ilaa iyo kontonka gaarayso ayaa waxaa ka mid ah in lagu dahafurtay xafladii arooska aayadaha qur-aanka kariimka sidoo kalena laga mamnuucay guud ahaanba in wax dhaansin ama qoobka ciyaar iyo muusig halkaasi lagu tumo waxaana arrintaasi ay timid kadib markii ay kooxda daalibaan ay guud ahaanba wadankaasi ay ka mamnuucday sidoo kale waxyaabaha laga soo calaamadeeyey eh, xafladaasi ee eh, wadareedka loogu sameeyey dhallinyaradaas badan ayaa waxa ay tahay in hoos u dhac weyn oo ku yimid qarashaadkii tirada badnaa ee guurka ku bixi jiray markii hore waxaa la sheegay in lacag gaaraysa ilaa iyo laba boqol ilaa laba boqol iyo konton kun eh, ay ku bixi jirtay waa doolarka mareykanka markii la sameynaya xafladaha noocaasi oo kale ah balse markan kaliya waxaa la sheegay lacag u dhexeysa toban kun ilaa iyo shan iyo toban kun oo dollar in ay ku baxday xafladaasi kontonka lamaane ee guriga loogu dhisay waxaana jirta in sidoo kale marka la eego dadka sawiradooda lasoo bandhigay ee dhalinyarada ah ee guurkaasi loo sameeyey in ay ku jiraan kuwo aada u da-yar iyagoona waa xukunka haatan ka jira wadankaasi afghanistan oo kooxda daalibaan ay wadankaasi ay ku maamuleysana ay tahay mid arintani si weyn ay ugu dhiirigelinayaan oo ayna usoo dhaweynayaan inkastoo habdhaqankii ay roosyada wadanka afghanistan ay u dhici jireen ay wax weyn iska bedelin weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyey allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi jacburgabaga qayb kama ahana waa iska xera jiire jabaankaoo muslimay gaalo waa jabin lahaayeene jeebbada shabaab waa jirtaa madax ku joogta jaalaley hajaabaa shaki yaa jaalaley yaa jaalaley hajaabaa shaki yaa jaalaley aan maqli jira war cabdulla waxaa kaloo la yidhi jeenanka tii ku siin laid jeenanka midii ku siin laid hadday kulaba joogin jirku siduu ku noqon laa war waxaa kaloo la yidhi jiljilooxu waa uga daraa dumarka jaallow war waxaa kaloo la yidhi jacayl ninaan aqoon baa handada jawhar gabareed war waxaa kaloo la yidhi jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka og yahay aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi dadku jaanta iyo jiibta iyo jara ku haasawga jarribtada adduunyada haddaan jiirisugu aalle oo kan jiifa ee jilicsan aan jeebka laga toosin adkaar xumaan loogu daro jeenaf macaluulka waxa jilib uun loo sheegto waa baha adduun joogta jinno laguma galo aakhirada jeerin baan nahay hadday kaalinkii joogto oon juuqna loo dhihinin maalintaa la kala jiiday oo joogsay ficilkii anoo jiidatada gabaygu tega dabarku soo joojay ilaahow hanoo jabin waxaan jixno hayna hayaay wixiyaan jab soo maray jixiyaan ka dhaadhaacay majaha wariiri warwaaqla waxaa kaloo la yidhi allahayow nin jeeb maran ka janjeerta xaajadu cawinaadda jeceelaa aryaadhaha kale maanay jacaylay idinkaga dhigtay maxkamadda sare ee puntland waxay warka soo saartay go'aankii isimada s ay ku diideen doorashada puntland maxkamadda sarena wuxuu sheegay in isimadaas go'aano culusoon loo baahnayn qaateen wuxuuna ku baaqay in ismadaas la ganaaxo tilaabo sharciga waafaqsan laga qaado eer isisiina e qasab ay tahay inay doorashada ka qayb qaataan wardoorashada e waa inay ka qayb qaadata iga raacday ismada dhaqanka oo la sheego maamulka puntland inay saldhig u yihiin iyo maxkamadda saree puntland yaa awood badan war maxkamadu waa tii go'aan sharciga soo saari jirtay maxay tahay baaquna warwar ma haysaane wasiirka cadaaladda puntland oo hadlay wuxuu yidhi wixii tabasho ah oo arrimaha sc qaatumo la xidhiira waxay bilaabanayaan doorashada kadib toddobiy tobanka xildhibaan hadda joogtaana sii shaqaynaysa waar sc somalilan inay ka go'aan dhibteen ogan bay u soo mareene kago'idda buntlandna ma dhibaata u mari doonaan warkalamaanay waxaa la yidhi afar ninoo sax kici weysa haddaad aragto mid baa saynta uga taaganoo maqaarkiisa rabaa layidhi marka arinta sc iyo puntland ma madaxweyne deniya daaha gadaashiisa u fadhiyo dana gaara ka leh aragto arrin ila mayraysan noqota madaxdii horaa ka dambaysa laakiin derbigii xirnaa marka lagu tago xaggee loo dhaqaaqi doonaa sideese loo dhaafi doonaa waar sida waan naqaanaa sidana waan u garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay cidhib kuleedahay leedahay aryaadhaha mucaaradka buntland naftirkooru waa warrameenoo waxay soo saareen war saxaafadeed waxayna sheegeen inay ka walaacsan yihiin amniga doorashooyinka waxaana taageersannahay ay dhaheen go'aankii isimada s waxaana u baahan baahanna ay dhaheen in heshiis rasmiya laga gaaro doorashada soo socota waxayna yidhaheen ilaa maamulka iyo mucaaradku ay heshiis caadiya ka gaarayaan wax xildhibaanoo la soo xuli kara inaysan jirin aqbalina maynay dhaheen xildhibaan aan ku soo bixin si saxa oon saxiixii isimadiisa haysan war doorashadii qofii codka aheedee buntlandna la sheegi jiray intay ka baxday war waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelinbeesha ee laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto xeera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya wargorgoro waxaa kaloo la yidhi doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukubi waayo tuhun iyo waxaa laga dhaxlaa toos beloon harin aryadhaha hadda sida muuqata tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadiibaad anaan tuhma tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadiibaad anaan tuhma waar walla weynay aniguna tusmaysto qayrkay halkuut tegey utabaabulshaysteewar waxaa kaloo layidhi talantaanle iyo hawl adduuntixana weeyaan tilaabada waxaa loo dhigaa goorba say tahay xilka ruux ku tolanoo ma jiro taagan weligii nimba maalintiisuu ka talin waana tegayaa intay tiisu socoto shakhsigu tiimbaraha haysto dadka wuxuu taraa lagu tixgelin noqonna taariikh war waxaa kaloo la yidhi godob lama taxbado maalintuu talin adeerkaahe xukunta taxaddi geystaba kolkii meesha laga tuuro tallaabaduu bannaanee qurahi waa turkiga aade war tartiib socda noqonayo meesha waa laga tegayaaye war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad waxay dib toogashaha ku xukuntay kadibna lagu fuliyey askari ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed oo horay u dilay wiil ardayahoo iskuul dhiganayay war adiga nafsirkaagaan warayna waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida lasoo saaro shuuto la hor keenay shabakad shabaab oo isku xidhan oo gaaraya ku dhawaad toban qof oo ay ka mid tahay haweeney sida la sheegayna waxay qaabilsanaayeen weerarada qalqalgelinta iyo arbushaadda qaarkoodna waxay qaabilsanaayeenaan la yidhi eh. qofka markii la dilayo in fiidio laga duubo eh. hadda sharciga waxay ka helaanoo shuuta ku dhawaaqay leeyihiin eh. waxaana hore loo yidhi shuuta nimuu maxkamadaynayaa waa shigshigaya war waxaa kaloo la xukunada la sheegayo dilka xaaladaha taagan soo xulufadu inay suusho iyo xididasiib maahan war kalamaana war ma haysaane koonfurta miduu dagaalkay ka socday shabaabkii waxaa layidhi waa lagu durduriyo belaa ku qaaday cirka iyo dhulkana waa laga weerarayo waxba looma reeban haddii nimankiina ciiddaa xuntayoo la yidhi eh. dhulka iyo geeduhuba waa la oo meydkoodu howdadkou daadsan yahay daawiciina waaba qaadala'yihiin gafuur iyo indhaha good ku xidhataaba eh. gardaroy gardaroy godkaagii eh. wataa lagugu soo galay soo lama odhan ruuxna ka tagtay wax dhambaad gumaadeen ku gabood falayiiseen wa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigu gabalkoodii weeye eh. hadda hadda hadda eh. haddaa gabalkoodii dhacay aryaadhaha samigay cabdulla dadka qaarkood wuxuu yidhi eh wanaag markii la waajahey wakhtalaafu ku reedwadan wanaag markii la waajahey wakhtalaafu ku reedwadan warkalamaanay waxaa la yidhi aqoon iyo cilmi iyo alaaq iyo xushmaa aadmiga hagee adduunkana beryahan aabi iyo xadgudub adag baa socdee aan su'aal gabana idin haybiye aqligiiyo macnahay amerikaanka iyo israa'iil xilligan ku adeegayaan aragteen maxay afduubkaiyo dilkiiyo awood sheegashada ugu talax tageen aroor waa baryana odayaasha iyo dumarkiiyo ilmaha aan eedda gelin u xasuuqayaan ujeedkiiya dantay cuqubooyinkaas ugu dhiiradeen ila eega oo islaam diid miya ma addoonsiba maxaan odhan karnaa war axmedow waxba isdaaline qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinaya qaladba aalad lagu saxayaa waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo qiimaha hadadow cudurka ihayaa cablawaad maqasheen cantar amrigiinaba jacayl oo cawaaqif xayaa cashaq ruuxu heela kullay waa cadibma duryamowday hadduu caga jaac wajacay inuu cawaaqib xunyahay